bismillaahi raxmaan raxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaatan iyo labaad oo suuratu tawba ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay dadkii muuminiinta ahay oo rag iyo haween lahay wilaayada ay isku leeyihiin ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yidhi bacligood bacliga kale owliyadiisa weeye macruufka ayay farayaan munkarka ayay reebayaan salaaday oogaayaan zakada ayay gudanayaan allah iyo rasuulkiisay adeecayaan kuwaasow dha ilaahay allah waa u naxariisanayaa ilaahay subxaanau watacaalaane waa mid casiisa oo shay cajis gelinaaya ousan jirin waxa waciiskiisa iyo wacdigiisa inuu fuliyo haddana ilaahay subxaanau watacaala xakiim weeyo shay walba ilaahay subxaanau watacaala wuxuu dejinayaa meeshii maxalkiisa ahu boobka ayuu dejinayaa markii ilaahay uuna soo dhahay alla waa u naxariisanayaa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa wacdiga ay iska leeyihiin oo ilaahay subxaanau watacaala macaalkooda uu ka dhigaayo ayaa alla nooga warramayaa subxaanahu wa alla wuxuu yidhi wacada allaahu alla wuxau u yaboohay wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay almu'miniina nimanka mu'miniintaa iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadkaa jannaatin jannaad ayuu u hawdha ilaahay jannaadkaasoo tajrii ay dureerayso min tahtihaa ah hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalijiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraaya iyo wa masaakina guryayaalo ayaa ilaahay u yabooha dayibatan oo wanaagsan oo fii jannaati cadnin nagaadihii ahaa tawdha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay ilahi wuxuu u yahwahay subxaanau watacaala almu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmuminaati haweenka mu'minaadkaa waa tafsiir ilaahay uu tafsiirinayo wixii marka hore mujmal waa kugu soo sheego ulaahi taseerxamulahsan hor u soo sheegnay jannaatin jannaad ayuu dha ilaahay basaatiin oo filjannati ah weeye oo ruux kasta oo mu'mina uu helaayo oo raga amba haween kasta oo mu'minada weeye waxaa weeye cid cidda kalentood waxeeda shirka kulaana ma jirto oo qolo walba ilaahay goonideeda ayuu u siinayaan tajri waxaa dureerayow dha ilaahay min taxtihaa ayuu dha ilaahay janooyinkaas hoostooda taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru yaalo tajri xaal ay dureeraysow dha ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha weye faraheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaaru yaalo weliyaasi oo afarka ahay oo ilaahay qur-aanka ku sheega weye khaalijiina xaal iin kuwa ku haarayo dha ilaahay sidaa jannooyinkaas ku haaraayo oo jannada qofki gala waa ku haaraya iyo masaakina guryayaalo ayuu dha ilaahay masaakintaasoo qayibatan oo wanaagsan oo fii janaati cadni magaadihii jannadiisa ahaad janno kasta jannaati cadni waa la yidhaahdaa iyo masaakina guryayaalo ayuu dha ilaahay qayibatan oo wanaagsan oo fii janaati cadnin nabaadigii janayayda haashow dha ilaahay shaqaama sacadna weeye wa ridwaanan rido ayuu dha ilaahay ridahaasoo minallaahi ilah xaggiisa ka ahaaday ayaa sa akbaru ka weynow dha ilaahay kaa la soo sheegay ridaha ilaahay ayaa jannadaas ka weyn wa ridwaanun raalli ahaanshaw dha ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ayaa akbaru weynow dha ilaahay acdamu min daalika kulli daalika kaasina huwa alfawzu waa liibaanow dha ilaahay alcadiim oo weyn daalika kaasow dha ilaahay huwa liibaan weeye alcadiim oo weyn jannadii hadda lasoo sheegay iyo masaakinkii lasoo sheegay oo dayibadaa heelay ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala xillaha alla ayaa ka weynow ilaahay xillaha ilaahay ayaa ka weyn waxaa la sheegay xadiis waxaa soo arooray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga su-aalaa layidhi tafsiirka ilaahay qowlkiisa oo masaakina dayibatan fii jannaati cadi nabigeena calayhi salaatusalaam wuxuu ku fasiray wuxuu dhahay baa lihi qasrun min lu'lu'atin sar oo maaragtay luul ah waawdha fii daalika alqasri sartaas oo taasa dhexdeedana sabcuuna daaran todobaatan daarood ayaa ku taalla oo sarta ku dhex taalla oo min yaaquutatin xamraa jawhar oo guduudan ah fii kulli daarin sabcuuna baytan daar kastana waxaa ku taala toddobaatan bayd ayaa ku taala oo min zamargasi qalraa weye jawharta la yidhahdo zamargas oo maaragtay cagaaran ah fii kulli baytin guri la arka kulligiisow dha inagu sabcuuna sariiran toddobaatan sariirood ayaa taala guri kasta waxaa weeye waxa yaala toddobaatan sariirood calaa kulli sariirin sariir la arka kulligeedana waxaa orudhaha nabiga calayhi salaatusalaam sabcuuna firaashan toddobaatan oo firaash toddobaatan firaash ayaa ah min kulli firaashin firaash la arka kulligiisa asagana waxaa orudhaha nabigu zawja min alquralciin weeye ah, oo hadda waxaa weeye firaash kastana wuxuu iska leeyahay dhahay nabigu calayhi salatusalaam midab oo naska kaleentood ka duwan weye haddana siraaka walba waxaa korkiisa hw dhahay haween oo suural ciina kaleentood kalaantood waxay yeeday dayd ra'asta waxaa ku sugan toddobaatan xeero xeero walbana waxaa dusheeda hoos saaran oo dacaama ah, todobaatan midab oo dhacaam oo kala duwan oo mid midka kale shabaha usan jirin marka hadda jannada ilaahay markiiba nabigeenu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas xadiis kala caddaynayso nabiga waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam jannada dhexdeeda waxaa ah maa laha caynun ra'ad walaa udunun samicat walaa khatar calaa qalbi bashar waxaa jannada ku sugan waxaan dhilu aysan arki karin oo dhegu aysan maqli karin oo bashar bani aadama qalbigiisa aan ku soo dhexaynin markaasuu nabi waxau dhahay iqra'uu in fiikum allahi tacaala falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahu min qurati acyunin jazaa bima kaanuu yacmaluun aayaddaas ayaa misdaaqeed ah oo u rumaynaysa xadiidkii akriyow dhah daadunkiisa marka hadda ilaahay jannadiisa wax hadda caqligeenna maanta nagu jira iyo markaasi dareenkeennu uu fahmi kara maahan markii maalinta qiyaamo halkaas la tago ayaa waxaa soo baxaaya wala hadda markaasi waxa weeye caqli aanu ku fahmo aanan lahaynin oo aan laga sheekay karin laakiin hadda ilaahay wuxuu wax noogu miisaarinayaa waxaanu hadda garanayno adduunyada aan ku naqaano si waxa weeye iftiho iyo dadaal aan ugu yeelanno marka jannadii oo sidaasou alla wuxuu dhahay haddana wa ridwaanu min allaahi akbaru ayuu dhigay ridaha ilaahay xaggiisa uga imaanaya mu'miniinta ayaa saweyn jannadow ah marka ridahan asaga laftirkiisa aayaddan tafsiirkeeda axaadiisaa ku soo marka waxaa laga wadaa ilaah ilaahay xaggiisa ka uga imaanayo oo mu'miniinta u ka raali noqonayo ayaa ka weyn jannada maxaa yh xadiis waxaa la wariyey ilaahay subxaana watacaala dadka ahlujannada wuxuu leeyahay hal raliitu ma raali noqoteen markay jannada ku tanacumaayaan ayaa alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala axaadiista waaweyna way dhigayaan ma raali noqoteen markaasu waxay leeyihiin maa lanaa laa naqlaa waqad acdaytanaa maa lam tucdi axadan min khalqi ilaahu maxaa nagu dhacay maxaan u raali naqalaxnahay adigoona siiyey axad khalqigaaga kamida waxaadan siin markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay anaa ucdiikum afdal min daalik waxaan idin siinayaa waxaad haysatiin hadda wax ka fadli badan kolkaase waxay leeyihin rasuulkeena alayh salatsalaam wa ayu shayin afdal min daalik muxuu yahay shayga kaas ka fadli badan sharkaasu alla wuxuu leeyahay uxillu calaykum hirwaani falaa asqadu calaykum bacdahu abadan waxaan idinku dejinayaa hillahayda hillahaa bacdigiisana weliga idiin caruur maayo idinko wixunan haysatiin marka waxa weeye waridwaanu min allaahi akbar saasuna uu ku fasira calayhi salaatu wasalaam daalika kaasowna ilaahay lasoo sheegay jamaadka iyo masaakinta iyo rilaha ilaahay walfawzu waa liibaanow dhahay alleh alcadiim oo weyn taa ayaa wuxuu yahay liibaan weyn weeye alkufru bilmaqsuud alladii laa yulaaha waxa weeye liibaankii oo loo qasdaayey shay wax shabihi kale uusan jirin ayaa taasuu dhahay alla subxaana watacaala yaa ayuha nabiyu nabiga sanow ayuu dha ilaahay jaahid ilkufaara kufaarta la jihaad oo seebta kula jihaad waalmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad oo lisaanka iyo xujada kula jihaad waqlid calayhim korkooda ku adkay oo waxa weeye munaafiqiinta horor oo u caroog wama'waahum hoyaskoodu jahannamu jahanamo weeye wabi'sa waxaa baas almasiiru meel ahaada ayaa baas mar haddii waxaa weeye aayadihii aynu casharadeenna hore ku soo wadnay munaafiqiintii laga wahamaayey oo waxa weeye kasawaadkii qaarkood ka haray haddana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dhibaatamiinkiiyo dhirdiisa ka shaqay jiray alla subxaanau watacaala rasuulkiisa wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuu ilaahay leeyahay jaahid ilkufaara kufaarta la jihaado kufaarta caadiga oo kufrigoodu macnaha banaanka uu yaal weye ayaga waxaa lagula jihaadayaa saasa weye walmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad jihaadka munaafiqiintuna waxaweeye lisaanka iyo xujada waaye ayaga seef lagulama jihaadaayo munaafiqiinta la labi maayo waana gaare ogow waxaase lagu dhaafahaa layidhi lamidqahin bishahaadatayn weye maxaa la shahaadataynkaay ku dhawaaqaayaan marka hadda jihaadkooda waxaa weeye gaalada lala jihaadaayo waa in saas lagula jihaado muraadka loola jihaado jihaadka oo maaragta munaafiqiintane waxaa weeye in naseexo loo sameeyo loo naseexeeyo iyo in la cabsi geliyo arrimahaas weeye oo intihaar iyo maqsigaa gaadinku uu ku fasiraa marka hadda qadliga waxaa weye binisbati lilkaafir weye gaalka hadii loo nisbiye weye ihaanada iyo sajrigana waxaa weye munaafiqiinta waa la ihaanaynayaa waana la zajinayaa laakiin ayagoo dha haddii laysu geeyo ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala haddana ilaahay wuxuu dhahay waqlud calayhim ku kakanow munaafiqa waxa weeye looma jilacsanaado waa la hororayaa waa loo caroonayaa waxa weeye inuu marnaba kaa helo farxad iyo midna la dooni maayo maxaa yeele nifaaqiisaas ayaa lagu ceebaynayaa wama'waahum hoyadkoodow ilaahay gaalada caadiga iyo munaafiqiintu inoo gaalo weeye waaba kuxuyin kuwaas jahannamu jahanamo weeye wabiisa waxaana baatil howdha ilaahay almasiiru meel la ahaado ayaa baatil marjac ayaa baatila waxaa weeye jahanamaha baatila almaksuusu bidami ayaa maxduufo jahanamaha baatila weeye yaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiintow ilaahay bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan maa qaaruu inaysan ku qawlin waxa kaa soo gaaray oo cayda ay ku caayayaan walxaal xaal laqad xaqeeqa ah ayuudha ilaahay qaaruu ay yidhaahdeen ay ku qawleen kelimata alkufri kufriga kelimadiisa ay ku qawleen oo wakafaruu ay kufriyeen bacda islaamihim islaamkoodii bacdigiisa ay kufriyeen waamuu waxay hamiyeen owdha ilaahay munaafiqiinta bimaa shay lam yanaaluu aysan gaarin waxaysan gaarin ayay hamiyeen wamaa naqamuu ma ku inkiraayaanowdha ilaahay axad waxba ku inkiri maanowdha ilaahay ilaa an aqnaahumullahu alla inuu deeqay mooyaane iyo warasuulu ilaahi rasuulkiisu min fadlihi fadligiisa uu ka deeqay fain yatuubuu hadday noqdaan oy munaasabnimada ka noqdaan adigana ay ku rumeeyaan yaku wuxuu ahaanayaa howdha ilaahay khayran lahum mid u khayra wain yatawallaw hadday jeestaanne yucadibhumullahu alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mudhiman oo xanuujiya fi dunya adduunyada ayaa alla ku cadaabayaa iyo walaakhirati aakhiro wamaa lahu mana u sugnaanin fil arlada dhexdeeda min weliyin weliyowdha ilaahay mid xifdiya iyo walaa nasiirin mid u gargaaran uma sugnaanin ilaahay wuxuu nooga warramayaa munaafiqiintii buu nooga warramayaa maxaa yeele suuraddan suuratu tawba la yidhahdo munaafiqiinta warkoodii waa ku badan yihi maxaa yeele suuraddaanu waxaa hataa lagu magacaabaa saalixo waxaa yeele waxay salleexaynaysaa munaafiqiinta weeye oy markaasi kafrigooda ayay hajku ku samaynaysaa ilahi wuxu uhi subxaanau watacaala yaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiintu bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaysan ku qawlin aysan ku qawlin maa dalaqaka canhum min asabri weye baasaa soo gaaray nebi maxamedow oo cayda ay ku caayayaan inaysan dhihin warkaas ay ku dhaaranayaan marka hadda ilaahay subxaanau watacaala sidqigooda ayuu meeshaan ku cadaynayaa iyo baadinkooda khabiisnimadiisa iyo khiyaanada ku jirta weeye marka nimankan hadda waxaa weeye horayna waanu soo warranaye warkaan waxaa yidhi aa layidhi maaragtay ah, ninka la dhihi jiray jalaas ibnu suweyd oo waxau dhahay baa layidhi in kaana muxamedun saadiqan saa casharkeenna rugsoo sheeni maxamed hadduu run sheegaayo bima yaquulu waxa uu ku qawlaayo fanaxnu sharun min alxamiiru dhahay dameer waa laka shar badan amase waxaa la yidhi warkaan waxaa dhahay ra'iisulmunaafiqiin cabdullah ay uweyd binu sabool oo waxau dhahay baa la yidhi haddii ilaahay yaa suuratlmunaafiquun aan ugu tegi doonaa lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazi min haladal marka hadda nimanka kan munaafiqiinta ayaa laga warramayaa arrimo ay ku kaceen oo ilaahay subxaana watacaala oo ku fasilay ku fasilmeen weye alla marka wuxuu dhahay subxaana watacaala way dhaaranayaan alla ayay ku dhaaranayaan inaysan sheegin ku hadlin waxa kaasoo gaaray oo xayd ah wal xaal laqad xaqeeqee lawallaahi qad xaqeeqee qaaluu ay yidhaahdeen ow dha ilaahay kelimatal kufri kufrigii kelimadiisa ay yidhaahdeen oo ay markaasi kelimatulkufrina ay ku dhawaaqeen oo wa ay kufriyeen bacda islaamihim islaamkoodii bacdigii hadda islaamkeenu muxuu yahay waa munaafiqiine waxaa laga wadaa islaamka idhaahirsadeen wey markay islaamka idhaarsadeen ayay waxay la yimaadeenaa laga wadaa wixii daahirka ahay walax burinaaya ayay la yimaadeen taasay la yimaadeen baa leey ah. wakafaruu bacda islaamihim u ilaahay islaamkoodii bacdiisa ay kufriyeen u ilaahay waxay hamiyeen awdha ilaahay bimaasay lam yanaaluu aysan gaarin munaafiqiintu waxay hamiyeen aysan gaarin min alfaski binabiyi laylata alcaqabati cinda cawdii min tabuuka weye waxaa la yidhi waxa ay hamiyeen oo gaarin inay nabiga calayhi salaatusalaam ay qabtaan dagaalkii tabuuka markii laga soo noqonaayey habeenka la yidhaha leylat alcaqaba oo meel buurahood la soo maraayey waanu sheegi doonaahe waayna ahaayeen dhowr iyo toban nin ayay ahaayeen baa yidhi marka gaadiidkii ay wateen ayaa waxaa garaacay baa layidhi saxaabiga layidhi camaar binu yaasir ayaa wejiga ka garaacay baa layidhi markay nabiga calayhi salaatsalaam gaadiidkooda ay ku soo xoomiyeen ayagoo markaasi doonaya inay meeshaas caqabada oo buurta ay ka tuuraan oy markaasi waxa weeye meel markaasi hooso oo markaasi bohola ay ku riidaan nabiga calayhi salaatsalaam meesha ay ku geeriyood hadda ka horna casarkeena hore ayaan uga soo warannay waxa weeye meesha la yidha sulcaqaba la yidhahda caqabadaas waxay ku taalaaa layidhi tabuuka iyo madiine meel udhexaysa dhexaysa waa markii laga soo nugunayo rasuulii tabuuko hadda sheekadadeenu kusoo dhex jirnay labadeed eh, waxay ahaayeen baa layidhi dhowr iyo toban nin labada toban waa la sheegaa ka badan waa la sheegaa laakiin waxaa weye labaatan uma gaarayn nimanku sida la sheegay marka waxay maaragtay isku kulansadeen nimankaanu oy ra'yiga iskula darteen baa layidhi inay nabiga calayhi salaatu salaam ay qabtaan oo meeshaas caqabadaha ay ka tuuraan weeye si nabigu calayhi salaatusalaam waadiga ka hooseeya inuu ugu dhaco oo uu u dhinto weeye maxaa yeele buuraha qaarkood waadiga ka hooseeya qofku ku dhacaan waa dhimanayaa ilaahay subxaanau watacaala ayaa rasuulkiisa u khasay baa layidhi waxa nimankaasi dhaqaarta ay maamulhayaan nabiga calayhi salaatusalaam markuu gaaray caqabadii ayaa nabiga calayhi salaatusalaam nin wax u naadinaayo oo asxaabta kamida ah ayuu wuxuu ku naadiyaa layidhi in nabigu calayhi salaatusalaam dadka dhammaantiisa u amraayo in dadku waxaa weeye ay qaadaan waadiga ay qaadaan rasuulka calayhi salaatusalaam keligiis maca qabada uu maro weye axad kalma uusan mari karin oo nabiga ninkaas u naadiye waxau dhahay dadkii wuxuu ku dhahay adinka waxaad maraysiin ou dhahay badnal waadi ayaad maraysiin waadiga calooshiisaad maraysiin asagaa idiin sahlan asagaa idiin waasac buurta waxaa weeye dusheeda wadada ku taalna waxaa maraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ninkaasi sidaas ayuu naadiyey oo wuxuu naadiyey laa yasuuku ah axadun kayru caqabada nimaa nabiga ahayna calayhi salatu wasalaam ma maraayo wasluku yaa macsharaljeyshowdha ciidamada raggahow mara waadiga calowsiisa taasaa idiin saalan asagaa idiin waasac dadki markay waxay qaadeen baa layi waadigii calowsiisay qaadeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam buurti kore ayuu qaadaalayii waa inay eebbaa waktigaas habeen mugdi ay eebaali munaafiqiintu way yimaadeen baa layidhi maryaha ayay markaasay isku duuduuleen baa layidhi madaxay hagoogteen markaasay waxaa weeye buurtii soo qaadeen caqabadiyaa layidhi markii ay nabiga calayhi salaatusalaam celiida ay soo geriyeen ayaa waxaa layidhi nabiga calayhi salaatusalaam hashiisiyaa fakatay baa layidhi ilaa xataa waxa weeye nabiga alaabta hasha u saarreed qaar kamida uu ka dhacaa layidhi markaasuu nabigu calayhi salaatusalaam ku qayriyaa layidhi markaasay dabada jeediyeenoo carareen baa layidhi camaar binu yaasiruun nabigu waxau amna saan horuu soo sheegnay ama xudayfa sidii casharkeena horan ku sheegnay in markaasi waxa weeye gaadiidkooda oo soo socda in wejiga uu ka garaaco oo markaasi buurta waxaa weeye uu ka dejiyo oo markaasi waadiga awohiisa uu ku dejiyo markaasay buurtii ka hoosteen baa layii ayagoo degdegaayo oo waadiga awoosiisa u degdegaayo meesha asxaabta ay marays dadkii markuu dhex baxsamaan baa layii waa mid jiro markaas aan laisgaranayn hase yeeshee rasuulka calayhi salaatsalaam ilaah waa u kafiyey nabigu markaas waxuu ku dhacay baa la saxaabigii goola markaas ay watay nimankaas midiga ka garaacay oo ama camaar binu yaasira ah, ama xudayfaa ah, nin ma ka garanaysaa nimankaan markaasuu dhahay mayow dha waxay ahaayeen niman maryaha isku duuduubay habeenkuna habeen mugdiya weye markaasuu nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatsalaam hadal iyo hadal weye ilaahuu ka tiriyaa lii markaasuu nabiga haddana waxau dhahay ulajeedadooda ma taqaana hau dhahay camaarow ama xudayfow markaasuu maya dhahay markaasuu nabigu calayhi salaatsalaam wuxuu yidhi nimankaasi markabay doonaayeen inay aniga buurta iga tuuraan bay doonaayeen ilaahay subxaana watacaala ayaa ii qabray markigooda markii nabigu calayhi salaatsalaam ay waa beriiseen ayuu soo kulmiyaa layidhi markaasoo u khabrray baa layidhi waxyaabihii dhagarta ay samayhaayeen ilaahayay ku dhaarteen marka faxalafuu bilaahi maa qaaluu inaysan warkaas dhihin kuweyna aysan jeedin inay nabiga buurta ay ka tuuraan aayaddaanaa soo dejaaliyey marka hadda waxaa laga qaadanayaa aayaddakan markii la fiiriyo nimanka kan waxaa weeye munaafiqiintaas horay waxaanu soo marnay munaafiqiintu inay takhallufeen oy nabiga idan weydiisteen laakiin waxaa laga qaadanayaa in qaar ayaga ka mida nabiga ay la safreen oo tabuuka ay tageen weye marka hadda saasaa lagu jamcinaya oo bacdina nabigoo raacaan leeyahay bacdina waa takhallusay saasaa lagu jamcinaya ee lama dhahaayo munaafiqiintu nabiga calayhi salatu salaam way ka wada hareen la dhihi maayo marka hadda arrintaas iyo khiyaanadaas ayay isku dayaayeen ayagoo haddana waxaa weeye muslimiintu ku dhex darsan maxaa yeele ulajeedadooda ayaa aad aad u koola alla marka wuxuu dhahay wahamuu waxay hamiyeen bimaasay lam yanaaluu aysan gaarin ah wamaa naqamuu ayuu dha ilaahay wamaa naqamuu ma inkiraayaan buu dha ilaahay wamaa naqamuu ankaruu weye maa karihuu wamaa caabuu waxa weeye mu'miniinta ma sahanayaan mana ceebaynaayaan weye aayadda marka waxaa ku sugan ta'kiidu madxi bimaa yushbihu dam weye madxi oo la ta'kiido wax dami shabahayo weye maxaa yeele waxaa layidhi laysa lahu sifatun sifro weye watacaabu weye ilaa an aqnaahum ullahu min fadlihi bacda an kaanuu fuqaraa waadihi laysa sifata dam wey markaas marka waxaa leeyahay laysa lahu sifatu damin aslan wey wamaa naqamuu nadiga ku inkiri maayaan fii asxaabtiisa nimankaanoo ku masahanayaan ilaa an aqnaahum ullahu alla inuu deeqay mooyaane ayaga munaafiqiintaa warasuuluhu ilaahay rasuulkiisuna uu deeqay min fadlihi fadligiisa ilaahu ka deeqay oo qaniimo ay heleen weye markay waxaweeye weeye dhibaato ay ku jiri jireen macnaha waxaa laga wadaa nabiga kama soo gaarin ilaa arrintan mooyaane walaysa bimaa yunqamu weye wax laysku ceebeeyo amba laysku kahdana ma oo nabigu waxa ka soo gaaray waxaa laga wadaa wax uun khayra kariyo weye nabiga calayhi salaatu wasalaam alla yar ilaahay iyo rasuulkiisa waxa kasoo gaaray waa in la deeqay oy markaasi ay xoola heleen oy wax walba ay heleen marka taasina wax laysku ceebeeyo ama laysku inkiro maha weye marka waxooda ayaa waxay yihiin wax beena wa baadila fain yatuubu hadday noqdaan ow dha oy munaafiqnimada ay ka soo noqdaan adigana ay ku rumeeyaan yakun wuxuu ahaanayaa tawbahaasu khayran lahu mid u khayr ayuu ahaanayaa fain yatuubu hadday noqdaan ow dha ilaahay keenaan yakun wuxuu ahaanayaa khayran lahu mid u khayra wain yatawallow hadday jeestaan oy iimaanka ka tagaane ya'jibhum ullaahu alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasuu aliiman mulima oo xanuujiya ilaah wuxuu leeyay subxaana watacaala hadday gaalnimadooda ay ku sii jiraan cadaab aliimaa leey cadaabaya adduunyada oo qabri ku imaan karo aakhirana cadaabu naar weeye laakiin hadday munaafiqnimadan ay ka noqdaan oo rasuulka rumeeyaan calayhi salaatusalaam arrintaasi khayray u tahay wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay kuwa munaafiqiinta fil ardi dhulka dhexdiisa min weliyin weliyow ilaahay qof maaragtay ee xifdisa arladan uma joogto walaa nasiirin mid gargaarana uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ka mancinaayone ma jirow dha ilaahay subxaana watacaala walaa nasiirin mid gargaarana uma sugnaanin oo cadaabka ilaahay ka mancinaanin marka nimankaas saas ayay ahaayeen munaafiqiinta oo arrintaas isku dayey haddana ilaahay wuxuu noogaga warramayaa aayaddan bacli munaafiqiinta ka a ah. oo markaasi ahdi xumadooda ilaahay uu nooga warramaayo waxyaabaha ay ku hadlaayaan inaysan fulinayn maxaa yeele nabigeenna calayhi salatsalaam aayatu munaafiqi salaasunuu dha munaafiqa calaa calaamiyiin saddex weeye idaa xadasa kadaba markuu sheekaynaayo waa ku been sheegayaa waidaa wacada akhlafa markuu wax ballan qaadane waa guud yeelayaa waidaa tumina khaana markii la aaminana waa khiyaanayaa waa calaamatu lmunaafiq weeye marka calaamadaas inay isku leeyihiin ayaa arrin dhacday bacda ayaga kamida ah. ayaa ilaahay noo sheegaya wa mina munaafiqiinta waxaa kamid ahw ilaahay man duul caahadallaaha alla la ballantamay man duul caahadallaaha ilaahay la ballantamay oo kula ballamay lawallaayo in aataana alla haddau naga siiyo min fadlii fadligiisa wax naga siiyo lanasadaqana waanu sadaqaysan oo waanu sadaqaysan walanakuunanna waxaan ahaanaynaa oo ahaanaynaane min asaalixiina kuwa suusuuban ayaan kamid ahaanayna ilah wuxuu yidhi minhum munaafiqiinta waxaa ka ah min dulcaahadallaahi ilaahay la ballantamay cahdi ilaahay subxaanau watacaala ayuu galay cahdiguna waa sida kan aayadda marka daahirkeedu waxaa weeye annahu xiina almucaahada kaana munaafiqan weeye ninkaan hadda waxaa weye markuu mucaahadeedkan uu samaynaayo ayuu munaafiq yaha weeye walaysa kadaalika alayidhi ee aayadda daahirkeeda uu keenayaa markaa uu mucaahado samaynaayo inuu munaafir yahay arrintuna saas maahan baa bal kaana musliman saxiixan sida raajix oo loo badan yahay muslim oo saxiixa ayuu ahay masjidka ayuu laasimi jiray sida aan sheegi doono iyo jamaacada weye ilaa markaasi laqabkiisa laga dhigo xamaamatu masjid la yidhaahdo qoolaydii masjidka waay marka hadda munaafiqiinta waxaa loogala dhigdhigay oo markaasi munaafiqiinta waxaa kamida loo leeyahay arrintiisa sida ay noqon doonto markaas weye marka waxaa weeye waxaa ku sugan majaaz ayaa ku sugan weye midka hore majaaz alawal ayaa ku sugan weye saasaa la leeyahy oo hadda waxaa weeye markaa munaafiqiinta lagala mid dhigaayo mustaqbalki xaggan sheegi doono oo siiradiisa uga warrami doona ninka kan war minhum munaafiqiinta waxaa ka mid ow ilaahi man duul ilaahay la caaditamay laga laayo in aasaana alla haddou naga siiyo min fadlii fadligiisa lanasadaqana waanu sadaqaysan oo waanu sadaqaysan waa nakuunana waxaana ahaanaynaa waan ahaanaynaa min asaalixiina kuwa suusuuba mid ka ah. ninkaas marka iyo siiradiisa haddii ilaahay yidhaahdo casarkeena dambe ayaanu ku sheegaynaa casharkeenu intaas uu ku egyahay wallaahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena ayuu ugu dambeeyey nimankii munaafiqiinta ahay kadeecadii iyo khiyaanadii ay damceen inay rasuulkeena calayhi salaatu salaam ay ku sameeyaan oo nabiga calayhi salaatusalaam halaag ay ku ridaan hase yeeshee ilaahay subxaanau watacaala uu ka hortegay arrintaasaa ilaahay nooga soo waramay iyo waxa markaasi ayaguna ay ku mutaysanayaanoo waxa weeye cadaabulaakhira ah alla marka wuxuuna soo dhahay subxaana watacaala nimankaas hadday munaafiqnimada kasoo noqdaan oo sayidka maxamedka aho ay ku arrintaasi waxa weeye khayr bay u noqonaysaa haddii waxaa weeye ay geestaan alla waa cadaabayaa cadaab aliima ayuu ilaahay cadaabayaa oo adduunyada udhacay iyo aakhiraba wey arladana kama helaayaan qof markaasi ka xifdiya cadaabkaas iyo mid uga gargaaro oo ka manxiyo wey aayaddii markaa casharkeenna hore aynu eh, lafdiga aanu ku macnaynay hase yeeshee bacdulmacluumaad ayaan ugu soo laabanaynaa aynu dhahnay ayaanu meeshaan ka gelaynaa wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid own ilaahay man juulcaahadallaaha alla la ballantamay oo kula ballamay lawallaahi in aataana alla haddouna siiyo min fadlihi fadligiisa oo wax naga siiyo lanasaddaqanna waanu sadaqaysan oo waanu sadaqaysan oo xoolo ayaanu la baxaynaa haddii ilaahay fakriga naga qaado walanakuunanna waan ahaanaynaa waan ahaanaynaa min asaalixiina kuwa suusuuban kuwaas ayaa ka mid marka hadda aayadda tan waxaa la yidhi inkastay caam ay ku tahay munaafiqiinta haddana nin khaasa oo la yaqaano ayaa looga warramaayey ninkaas wuxuu ahay baa layidhi cahdiga kan galay nin la dhihi jiray saclabata ibnu xaadib la dhihi jiray saclabata ibnu xaadib wuxuu ahay baa layidhi markiisa horo saxaabi oo jaliila ayuu ahay oo laazimaa layidhi jumcada iyo jamaacada laazima iyo masjidkau ahay baa layidhi markaasaa waxaa weeye isagoo sidaas ahaa nabigeenu wuxuu arkay baa yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo degdegaaya oo bixidda salaadda markii la dukada bacdigeeda iridda ka haadaaya ayaa nabigu arkaa layidhi calayhi salaatu wasalaam salaadda haddii la dukadana in la carara ma ahan sideedaba maxaa yeele adkaaray iska leedahay ducay iska leedahay in waxaa weeye muddo maaragtay yaa la ictikaafo ilaahay la baryo oo maaragtay adkaartii oo mashruuciya mashruucada heedayo nabiga calayhi salaatusalaam ka soo aroortay in la akriyaa la doonayaa oo waxaa weeye tasbiixdii iyo taxmiiddi iyo takbiirti iyo tawxiidki in la akriyo ayaa la rabaa iyo wixii kaloo adkaara weye rasuulkeena calayhi salaatusalaam markuu arkay ninkaasu salaada bacdigeeda inuu cararaayo ayuu nabigu waxau ku dhaha layidhi calayhi salaatusalaam lima tafcalu ficla almunaafiqiin maxaad u falaysaa nin yahadow munaafiqiinta ficilkooda maxaa yeele munaafiqiintu salaada marka horeba waxaa weeye ayagoo markaasi kusaala ah ayay galeenoo waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaalaah fajirkeeda iyo sawowgeeda ma rajaynayaanoo dad waxaa weeye salaadan kala maahan marka intaas yar oo waxaa weeye rakacaadkaas la dukanayo ayaa ayaga dhib ku ah weeye marka salaada marka hadda waxa weeye laga cararo oo aan adkaarteeda iyo aan la sugin waxay muujinaysaa sida ninka nabigu u inkiray calayhi salaatu salaam inay tahay ficlul munaafiqiin oo kale ay ninkaasu marka wuxuu dhahay rasuul allow anigu waan faqiiray oo faqiir baan ahay aniga iyo haweenteydani waxaan iskula dukanaa hal maro ayaa naga dhexay anigu marka waxa weeye salaada markii oo waxa weeye aan u soo baxo maradaasaan soo qaataa markii waxa weeye aan salaada ka baxane ayada ayaan markaasaan raacaaho waxa weeye ayadii ayaan aadaa maradii ayaan u siibaa si waxawey u dhibisato oy salaada ugu dukato dhibaatadaasaana haysee ilaahay subxaanau watacaala ii tuug ayuu dhahay inuu ii waasiciyo risigayga dhibaatadaasaan hayso dadku dhala ayaana hayo marka haddii warkaa lasoo koobaa la yidhi ee ninkaanu rasuulka calayhi salaatusalaam ayuu yimid markaasuu wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisiiow ilaahay ii bari in maal ilaahay ugu arsuko dhibaatay haysee faqiiran hayo rasuulka calayhi salaatusalaam markaas wuxuu dhahay Ah, way hakayaa baclabo dhahay baclabo waq lagu naxariistee qaliilun tu'addii shukrahu khayru min kasiirin laa tujir maal yar oo aad shukrigiisa la imaan karto ayaa wuxuu kaaga khayr badan yahay maal fara badan oo aadan shukrigiisa la imaan karin ilaan ilaahay nimcaad oo siiyo nimcadaa shukrigeediyaa la doonayaa sidaas markuu nabigu dhaha calayhi salaatusalaam waa iska tagaalayy mar labaadou ku laabtaa layidhi markaasuu nabigu haddana sidi dhahay baa layidhi markaasuu nabigu weliba waxa uu dalaalayay markii labaad amaa laka siya uswatun xasana waladii nafsii biyadii low aradtu an tusayara jibaalu maci dahaban wafila la saaray nabigeenna alayh salaatusalaam wuxuu dhahay war aniga miyaadan dayasho igu lahayn miyaadan aniga igu dayanayni aniga miyaadan igu dayanaynin oo khayru khalqilaahi ah dayasho xasanaa miyaadan ugu lahaynin ilaaha waxaan ku dhaartay naftaydu qudradiisa ay tahay haddii aan doonow dhahay rasuulkeena calayhi salaatusalaam buuraha oo dahaba inay ila socdaan oo lacaga way la soco saa anigu doonaayo marka dan baana kala hayn mar kale ayuu nabigu u yidhaadhi calayhi salaatusalaam markaasuu wuxuu ku dhahaa la yidhi waladii bacasaka bilxaq rasuul alla waxaan ku dhaartay allii xaqa soo bixiyeye haddii alla igu arsuqo lain rasaqaniya allaahu maalan la ucdiyanna kula dii xaqin xaqa haddii ilaahay maal ou isiiyo qof walba oo xaq leh xaggiisa ayaan siinaya oo wax walba xuquuqii markaas ku tacalwoon ka bixinaya markaasuu nabigeena wuxuu dhahay calayhi salaatsalaam markuu wafdi ka day waaye allaahuma arzuq saclaba samaalana ilaah ilaahu saclaba maalku arso marka saclaba waxaa layidhi wuxuu yeeshaa layidhi arig ayuu yeeshaa layidhi arigii marka waa batay baa layidhi sida buktigu u bato oo kale arigii marka madiine ayaa ku silnaa weysaa layidhi maxaa yeele ari hadduu badan yahay magaala ku silnaamaysa madiina ka fogaadaal markaasuu wuxuu degaalay waadi oo awdiyadku madiina kamida wey arigana siday u bato hayaan lan waxa wey amuur baa meesha ka socotee dexrayooto u bato ayuu bato hayaan marka nabiga calayhi salaatusalaam ayuu wuxuu duka jiraa layidhi duhurka iyo casirka salaaddii masjidka maalin walba uu taagnay waa la waayaa layidhi maxaa yeele maalku waxau keeni karaa dhibaato maxaa cibaadada ilaahay adigoo ku jira oo ku dadaalaya haddii waxa weeye maal adduunye ku soo galo ee meeshii aad taagnaajirta lagaa waayo waxaa kaba qof musiiba ay ku socotaan marka waxaa dhacdaa layidhi inuu nabiga lasoo soo dukado calayhi salaatusalaam duhur iyo casr weeye arigiisana wuxuu ku dhex duka jiraa salaada inteeda kale waxaa layidhi waa bataa layidhi arigii waa ziyaaday baa layidhi ilaa markaasi madiine uu ka fogaadaa layidhi waxaa dhacdaa layidhi marka inuuna jamaaca uusan imaanin ilaa jumcada kaliya maahay arigii haddana waa bataa layidhi madiine uu kasii fogaaday waxaa dhacdaa la yidhi jumco iyo jamaaca midnaba inuusan imaamin ee markaasi adduunya ay la qabto marka waxaa la yidhi maalinta jumcada markii la gaaro ayuu dadka la kulmi jiraa layidhi isagoo ka su'aalaya akhbaaraha madiine ka su'aalaya rasuulkeena calayhi salaatusalaam ayaa maalin maalmaha kamida ah, ayaa xasuustaa layidhi markaasuuna waxau dhahay maa facala saclada saclada muxuu falay waxaa weeye waa tacajub markaasay asxaabtu nabigu waxay ku dhaheen taclaba ninka la yidhaahdo ari ayuu yeeshay aad iyo aad u tiro badan oo waadi xataa ounan deeqin markaasuu nabigu waxau dhahay yaa weyxa saclaba yaa weyxa saclaba saclaba hoogiisii alla ilaah saclaba hoogou dhahay nabigu alayhi salatusalaam weyxadan dambe iyo tii hore ismara wey aayatu sadaba markay soo degtaa la yidhi dekadii aayadihii ka warramaayay oo haddaba aynu soo marnay ayaa rasuulkeenna calayhi salatusalaam waxau diray baa layidhi nin oo kamida bani saliim iyo nin maaragtay bani juwayna ka mida ah. markaasu waxa u qora nabigu calayhi salaatusalaam asnaanu sadaqa sikada waxaa weeye xoolaha laga qaadaayo da'dooda iyo maaragtay nisaabka cadadkooda intuu leegya markaasu nabigu waxaa ku dhahay waxaad martii ninka saclaba la yidhaahdo iyo nin kaleentoodoo bani sariimaayo isna xoolo lahay nimankaas ka soo qaada sikada xoolahooda ka go-da ka qaada labada nin way baxeen baa layidhi waxay u tageen ninka saclaba la yidhaahdo markaasay sadaqo weydiiyeen zakaa la weydiiyeen markaasay waxay ku akriyeen warqadi rasuulkeena calayh salatsalaam uu soo diray markaasuu saclad wuxuu dhahay maa haadihi ilaa jizyatun maa haadihi ilaa oqfu jizya rugilka maalka finadiisa qofka uu ka maqan yahay wuxuu isleeyahay maal haddaan hesho maslaxadeena ilaahay baa yaqaane maal kaliya inaan u orodna ma ahan ee wixii ilaahay maslaxa nooga dhigaa noo qayr ninkaas marka wuxuu dhahay ma ahan buu dhahay warqadaanu waxa ku qoran ilaa jisye weeye jisyada markaasi gaalada laga qaado oo canshuurta waa cansuurow dhahay ama waa canshuur wahaasheedow dhibataga ayuu dhahay ilaah markaasi waxaa weeye aad hawlihiinna ka qabsanaysiin markaa hawlihiinna soo qabsanaysiin oo ninkaad wax ka qaadaysiin kasoo qaadiin igu soo laabta igu soo laabta qof hadduu yidhaaho isagoo wixii haysta inuuna waxba dhiibaynaa muuqata weeye waa arrin dhibla weye marka waxaa la yidhi nimanku way tageen baa la yidhi waxaa maaragtay yaa maqlay baa la yidhi ninkii kale oo gaadiya ah xoolaha ku haystay oo bani saliim nimankeeyaa kamid ahay markaa ninkaas wuxuu fiiriyaa layidhi wuxuu lahay geelaa layidhi geeliisa midka ugu fiican uu fiirshaa markaasuu geeli usoo soocaa layidhi isagoo markaa hisika ka dhigaayo markaasuu ka hor yimid nimankiyaa layidhi markay arkeenay waxay yidhaahdeen midkaan lagaama doonaya yidhaahdeen markaas ayuu wuxuu dhahaa yidhi kudaaw iga qaadw dhahay fa ina nafsii bidaalika dayiba nafteyda ayaa adniga ku eega qaada markaasay waxay eh, dadkibay soo marmareen sadaqadiiay soo aruurseen sikadii markaasay saclaba usoo laabteen saclaba markaasuu waxau dhahay isku siya warqadiina markaasuu marka horaaba haba la tusiyaata waxa weye waa nin fidna ay ku dhacday markaasuu akriyaal haddana waxau dhaha layidhi maa haadihi ilaa jizya ma haadihi ilaa oqtu jizya tani waxa weye waa canshuuruu dhahay canshuur walaasha iga taga ayuu dhahay marka ra'yigayga ayaan ka fikirayaa way ka tageen baa rasuulkeena alayh salatsalaam markuu arkaalayay labadii saxaabi oo ka soo tegay ninkaas intaysan la waramin ayuu nabigu waxau dhahay yaa weyha saclabu dhahay saclaba hoogiisow ayuu dhahay saclabaa hooga nabigu wuxuu u duceeyaa ninkii bani saliimka ahay khayru u duceeyey waxayna markaasi u sheegeen baa layidhi saclaba wixii uu sameeyey markaasaa waxaa soo degtaa layidhi aayaddaanaa soo degtay aayaddan marka waxay ka warramaysaa ninkaas xaaladii ka dhacday saclaba la yidhaahdo kolka waxa weeye haddii ilaahay wax ku siiyo waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay xadda aad ka gudato marka sidaas waxaa loo baahan yahay in qofku haddii ilaahay xoolo uu siiyo xaqa ilaahay uu ka bixiyo iyo wixii uu ballan qaaday oo dhan uu ka bixiyo haddii kalentood waxaa imaanaya naqdulcahdi markuu sameeyo in ilaahay subxaanahu watacaala uu xoolihiina uu ka baabiyo cadaab min allaahina uu yimaado maxaa yeele ninkaas waxa weeye isagoo saas faqiir u ah ayaa haddana rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu u ishaaray inuu maaragtay maalkaas iska daayo oo sidiisa iska caado maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu ku dhahay qaliilun tu'addii shukrahu khayrun min kasiirin laa tudiiqu waxa weeye wax yaroo shukrigooda guda karto ayaa waxay kaaga khayr badan yihiin wax badan oo aadan shukrigooda guda karin marka sidaas markii la yidhaahdo haddana waxaa weeye wuxuu ninkaas uu maaragtay ka tegey bishaaradii rasuulka alayh salaatu wasalaam waxay culummadu yidhaahdaan hadda rasuulka alayhi salaatusalaam waktigaa ma joogo laakiin dadka ahlulxaqiiqada ah markay wax kuu ishaaraan adugu markaas naftaada haddaadu arkayso xataa inaysan ku anfacaynin haddii shaygaas aad khayraysato faa'iidaa kaaga imaanaysa laakiin haddii wax adiga hawadaada aad ogolaato oo aad shaygaas waxa weeye aad saluugto ka tagto waxaa imaan karaysa in waxa weeye ay kaaga timaado khasaare iyo hoog uu kaaga yimaado maxaa yeele hadda ninkaan saclaba la yidhaahdo masaajidka ninka ugu laazimi doona asxaabta ayuu ahaa hadda waxa weeye arrintana saasay u dooman marka hadda ninkaas aayado dhowr oo ku soo degay ayaa halkaan ilaahay subxaanau watacaala inooga sheegaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid a ah, man duul caahadallaaha ilaahay la ballantamay oo kula ballamay lawallaayo in aataana alla haddau naga siiyo min fadlihi fadligiisa wax alla uu naga siiyo ilaahay maal uuna siiyo lanasadaqanna waanu sadaqaysan oo waanu sadaqaysan labadaan laamood waxaa weye mid walba muwaadaasun laqasam ninkaas wuxuu ku dhaartay oo ballankiisa dhaar ayuu ku adkeeyey inuu macnaha dii xoole ilaahay uu fii xaqa uu ka bixinayo walanakuunana waana ahaan oo waan ahaan ayuu dhahay min asaalixiina kuwa suusuuban ayaan kamid ahaanaynahoo waxaa weeye xoolahaas ilaahay adoona siiyo waxaan noqonaynaa qof saalixa ee qof ku fasahaada ma noqonayna marka ilaahay isagaa maslaxada qofka yaqaana wixii ilaahay ku siiyey inaad ku sugriso ayaa loo baahan yahay hadday dhibaato kaysana aad ku sabarto maxaa yeele alla cidow waxu weyahay ma jirto waxaa marka loo baahan yahay qof walba inuu maaragtay yaa uu dadaalo oo markaasi ilaahiisa uu tala saarto wax kaa maqanoo xag ilaahay jirana wax ilaahay ku waaya maahan laakiin maslaxadeenna ilaahay baa yaqaan subxaana watacaala fakriga waxaa laga yaabaa qofka fakrigiisida meelo badan nabiguma uu sheegay alayh salaat salaam in qofka markaasi waxaa weeye dantiisaba iyo maslaxadiisa ay ku jirto marka wax maslaxadeena ku jirto haddii aan u aragna dhibaato waxa weeye waa khatar baa lagu geli karaa ilaahay wuxuu yuri subxaana watacaala tacaala falamaa goortii hadda ilaahay jamac ayuu ka waramay jamac ayuu ka waramay oo wuxuu dhahay waxaa ka mida munaafiqiinta qolo sidaas yidhaahdeen hadda marka hadda waxa weye ninkaas kaliya khaas ku maaha ninkaa kaliya khaas maaha weye ilaahay buu yidhi falamaa goortii aataahum alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa ilaahay uu wax ka siiyey bakiluu bihi way ku bakiileen ow ilaahay falamaa goortii aataahum alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa ilaahay wax ka siiyey bakiluu bihi way ku bakiileen wixii ilaahay uu siiyey ku bakiileen ayadahan sidii markaasi aan ku sheegaynay sabanuzuulka oo siirada aynu ku warramaysa ninkaas ayaa ilaahay uu tilmaamaya way ku baqiileenow ilaahay watawallow wayna jeesteenow dha ilaahay subxaana watacaala oo daacay alla ayay ka tageen wal hum ayaguna mucraduuna kuwa jeesan yihiin watawallow way jeesteenow ilaahay daacadii ilaahay bay ka tageen maxaa yeele ninkaas daacadii ilaahay buu ka tegayo cibaadadii iyo waxyaabihii uu samay jiray ayuu ka tegey maxaa yeele adduunyadu haddii waxaa weeye adigoo ilaahay daacadiisa haayey ama ilaahay diintiisa qismi ku lahaay oo macnaha hawshaas weli jiray adduunye arrintaas kaa baabi'isa markay kuu timaado waxaa meeshaas ka muuqata ee arrin fool xumaa ka muuqata waxaa dhici karaysa markaasi suu'ul khaatima inay kugu timaado maxaa yeele haddii xoolaha ilaahay ku siiyo waxaa la rabaa meeshaas ka muuqa jirtay ood ilaahay diintiisa iyo daacada alla iska joogi jirtay inaad ka muuqato ee haddii ina xoola lagu siiyo diinta meeshaas ka joogi jirtay ama meeshaas ka muuqa jirta lagaa waayo arintaas waxa wey khatarey ku sugan ilaahay buu yidhi markii alla uu siiyey fadligiisa way ku bakiileen wayna jeesteenoo daacada ilaahay bay ka tageen walxaalum ayaguna muxriduuna kuwa jeestay yihiinoo ilaahay arrintaas marka maxay keentay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala faacqabahum alla wuxuu la cirbisiiye dha ilaahay faacqabahum alla wuxuu la cirbisiiyey ay fasayara caaqibataum bay ilaahay ciribtooda wuxuu ka yeelay nifaaqan munaafiqnimo ilahay maxaa yeele bakiilnimadaas oo xaqa ilaahay lagu bakiilo nifaaq bay keenaysaa ballanka ilaahay oo laga baxane nifaaqay keenaysaa markaasuu dhahay alle daacqaba um alla wuxuu la cerbisiiyey nifaaqa munaafiqnimo oo ilaahay wuxuu dhaxalisiiyey bukli weye nifaaq ayaa markaasi ka dhashay oo markaasi waxa weeye qalbigooda makansada weye nifaaqaasoo ayuu dha ilaahay saabitan usoo qadaro ku sugnaaday fii quluubihim laabtooda nifaaqan haabitan weeye nifaaq oo ku sugnaanaya fii quluubihim laabtooda ilaa yoomi yoom intii laga gaaraayo yalqawnahu alla ayla kulmaayaan marka hadda waxau dhaha ilaahay ilaa yoomi yalqawnahu ilaahay ilaa yoomi yoom inti laga gaaraayo yalqawnahu alla ayla kulmaayaan waa yowmalqiyaama weye munaafiqnimo aan saharaynin oo ay ku dhimanayaan ayaa ilaahay la ergisiiyey ballankii laga baxay iyo xoolihii markaasi waxaa weye lagu bakiilay arrintii waxaa weye waxay keentay munaafiqnimo oo qalbiga ku jirto oo lagu dhinto ayay keentay bimaakii sababkiisa una dhahay ilaahay subxaana watacaala akhlafullaha alla ay ugu guug yeeleen maakii wacaduuh ay u yabooheen iyo wa sababkiisa kaanuu ay aadeen yadibuuna alla kuwa ugu been sheega maxaa yeele waxay sameeyeen khulful wacdiyay sameeyeen maxaa yeele ninkaas waxau dhahay qof kasta waan siinayaa xaqiisa u dhahay ah, oo waxau dhahay ballankii waxaa kamid mid ahe saa aruusoo sheegnay waxau yidhi maaragtay ilaahay maal hadduu igu arsuqow dhahay ee maaragtay maalkaas xaqiisa ayaan ka bixinayaa qof kastana xaqiisa ayaan ka siinayaa markaasuu dha ilaahay bimaakii sababkiisa akhlafullaha alle ay igu guub yeeleen maakii wacaduuhu ay u yabooheen iyo bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yadibuuna kuwa alla ugu been sheega waxaa la yidhi markii oo ay kasoo tageen asxaab ayaa waxaa la yidhi markiisa bacdi ayuu nabiga u keenaa layidhi alayh salaatusalaam sikadii xoolihiisaa layidhi markaasuun waxau dhahay baa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ina allaaha manacanii an aqbala minka ilaahay waa iga reebay inaan kaa aqbalo adigoo waxba kaa qaado markaasuu wuxuu bilaabaa layidhi inuu cara madaxiisa ku shubaayo asagoo bacyaysanaayo marka sidaasuu ku tega nabigeena layidhi nabigeenna calayhi ilaahay yaa iga reebay buu dhahay inaan kaa qaado sidii uu ku tegaa haddana wuxuu u keenaalayey sayidina abubakar waktiga khilaafadiisa ayuu u keenaalayey isagoo sikadii wada markaasuu sayd abubakar kama aqbalin baali haddana sayid cumaro u keenaalayey kama aqbalin baali sayid cusmaana u keenaalayey kama aqbalin baali waxuuna ku dhintaalayidhi zaminkii oo maaragtay sayidina cusmaan khilaafadiisa ayuu ku dhintaalayey marka sidiisii ku tego weye waa khatar buu galay marka maxaa yeele mar ayaa waktigu si uu yahay haddii waktigaas sidaas kugu dhaafane waxaa weye kugu soo laaban maayo marka arrintu markaas ayay waxaa weeye meel fiican marka hore u joogtay laakiin waxaa weeye markii dambe waa u dhammaato weye asxaabtuna jidaan rasuulka calayhi salaatusalaam uusan qaadin ma qaadayaanoo cidaan nabigu calayhi salaatusalaam uusan soo dhoweyn lagama yaabo inay soo dhoweeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala alam yaclamuu miyaysa ogsoonin munaafiqiinta anna allaha alla yaclamu inuu ogyahay yahay sirahum sirtooda waxay naftooda ku qarinayaan in alla ogyahay miyaysan miyaysa maaragtay ogsoonin ilaah ilaahay caalim buu ku yahay ilaahay waxba lagama qari karo qofkii munaafiqa ee daahirka war beena ka sheegaaye ilaahay caalim ayuu ku yahay alam yaclamuu miyaysan ogsoonayn owdha ilaahay ana allaha alla yaclamu inuu og yahay sirahum sirkooda waxay qarsanayaan iyo wa najwaahum owdha ilaahay sawrkooda waxyaabaha ay kufaqayanay dhexooda u akrasanayaan iyo wa ana allaha alla miyaysan ogsoonayn lguyuubi qeybyaalka adiga ku cilmi inuu yahay ilaahay callaamulquyuub inuu yahay maa qaaga can alcayaani weye ilaahay intaasoo dhan caalim uu ku wax alla laga qari karona ma jiraan haddii afka wax laga yihaa qalbigaa aysan jirin ilaahay waa la socda arrinta aladiina kuwa ayuudha ilaahay yalmizuuna ceebaynaaya almudawiciina kuwa sunno faranaaya oo min almu'miniina mu'miniinta kamida mida fi sadaqaati sadaqooyinka ku sunno faranaayudha ilaahay iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aanan helaynin ilaa juhdahum daaqadooda mooyaane oo la imaanaya fayaskaruuna way jeesjeesaayaan minhum kuwaasay ku jeesjeesaayaan oo fayaskaruuna ku jeesjeesaaye minhum kuwaasow dha ilaahay hadalku waa fastakirallaahu ilaahay yaa ku jeesjeesaaya minhum ay xaggooda ilaahay yaa sakiradooda ku jaasinaayo wey walow maxaana u sugnaadowdha ilaahay kuwaas cadaabun cadaab cadaabkaasu alimu mi oo xanuujiyo aayaddan ayadana waxaa weeye waxay lahayd sabnuzuul oo markii aayatu sadaqa ay soo degtay ayaa nin saxaabada ka mid a ah, oo la dhihi jiraa layidhi saxaabigii jaliilka aha waaya cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu keenaa layidhi afar kun oo dirhamuu keenaa layidhi markaasuu waxau dhahay sideed kun ayaan maaragtay aa lahay afar kun ilaahay daraadiisaan ula baxay ee rasuul allahu ilaahay jidkiisa yeelay afarna ciyaalkaygaan u ceshaday markaasuuna waxau dhahaa layidhi baaraka allahu lak ilaahi ha kuu barakeeyo fii maa waxaad haysay iyo wa fii waxaad haysata waa loo barakeeye maalkiisa yaa layidhi ilaah waxaa weeye saydina cabdiraxmaan ibnu cawf waxaa layidhi adoonkiisu lagula subaxsamaan yidhi midi ka mid ahday ee maaragtay bacda wafaatii suminkii waxaa weeye oo maaragtay hubax markaas ay ka helaysay siddeetan kun a layidhi maalkiisana waxuu addooman ka xureeyaa layidhi soddon kun oo addoommo xureeyaa layidhi waxuu dardaarmaa layidhi bikamsiina alfa diinaarin weye konton kun oo diinaar iyo kun faras oo fii sabiililah dadkii asxaabu beder ka helay xataa wuxuu u dardaarmaa layidhi markaasna boqol asaal saneedaa layidhi mid kasta wax u dardaarmaa afar boqol oo diinaaraa layidhi umahaatulmu'miniin waxaa u dardaarmaa layidhi beer ayuu u dardaarmay oo markaasi lagu gedaa layidhi afar boqol oo kun laga bixiyaa layidhi ducadii nabiga calayhi salaatsalaam ayuu ku helay maxaa yeele meel wanaagsan buu wax kula baxaayey islamarkaasine waxa weeye ducada nabigoo mutajaabada ayuu helay asna xoolihiisa wanaag buu ku bixinaayey qofkii meel khayr qabta wax ku bixiya dadkii ahlukayrkaana waga duceeyaan sidaas ayuu wax helaya nin kalena waxaa weeye xoolo yar ayuu la yimidoo fabarkiisa aheeday suuf ayuu keenaa layidhi abuu caqiil aldhihi jira ansaari wey suuf timir keena markaasu waxau dhahay xalay ayaan beer ka shaqaynaayo oon waraabinaayey marka waxaa weeye rasuul allow waxaan soo helay buu dhahay laba suusaan soo helay halna ilmaha ayaan meel udhigna halna waxaa weeye abaan keenay sadaqada nabi waxau amraali in lagu daro markaasay munaafiqiintu markii cabdiraxmaan uu intaas la yimid waxay yidhahdeen ninkaan isku tuso wada ninkii waxa yar waxay yidhaahdeen ilaahay waa ka deeqsan yahay midkan tuuskiisa ama munaafiqiintu khayr ma lah alla markaasou hawdhaya aladiina kuwa yelmizuuna caabaynaya almudawiciina kuwa suno falanaya oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida ah, fi sadaqaati sadaqooyinku suna falanaaya iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin ilaa juudan daaqadooda mooyaane oo inta awooddooda la imaanayo oo fayaskaruuna ku jeestiyasaminhum kuwaas xaggooda sakir allaahu alla waa ku jeedeegay sakirii hadda ilaahay xaqiiqatan waa ka nasahan yahay waxaa loola jeedaa mukaabaro iyo mushaakalo oo ilaahay sukhriyadeedu ku jeesinaya wey walahu waxaana u sugnaadowdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa usugnaaday sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuunsan ilaahay waxay iska leeyihiin cadaab aliim ayay iska leeyihiin marka waxaa weeye casharkeenu intaas wuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu